bsmi illaahi الرaxmn الraxim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى alih وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu <clears throat> alqism الthani alxasan qala الnaadimu raximah اllahu tacaala wاlxasn اlmacruufu makraja waqad اshtaharat rijaalh bidaka xad xamd wqala الtirmidiyu ma slm min الshuduudi mac raawin matuhim bikadibin walam yakun farda walam yakun fardan warad qultu waqad xasana bacda man farad eh, waxaan ka soo waxaan soo haynay kitaabkii alfiyat alciraaqi ama alfiyat alxadiid eh, ama altabsiratu waltadkira manduumadii xaafid alciraaqi ou lahaa saxiixa iyo mabaaxistiisaan ka soo baxnay iyo wixii la xiriiray halkan wuxuu ka gelayaa alxasan xadiidka saddex in loo qaybiyo u sheegay saxiix iyo xasan iyo daciif saxiixii waa ka baxnay xasankii buu hadda halkan ka gelaa marka waxa uu yidhi walxasanu xasanku xadiidka xasanka ah almacruufu waa midka la yaqaano kan la garanayo la yaqaano waaye makhrajan xagga soo bixitaanka min jihati makhrajin makhrajkiisa waqad ishtaharad ayna caan baxday rijaaluhu rijaashiisa rijaashiisuna ay caan baxday bidaaka kaagaas ayaa xadda uu ku tacriifiyey xamdun xamdu bnu muxamed ibn ibraahim alkhaaabiyu albustiyu imaamu alkhaaabi ayuu ka wadaa sidaasuu ku tacriifiyey wa qaala tirmidiyu tirmidina waxa uu yidhi maa wixii xadiidkii salima ka nabadgalay min ashuduudi shuduud ka nabadgalay mac raawin raawina lala qabo oo warinayo raawiga oo ma tuhima aanaan la tuhmin bikadibin been aan lagu tuhmin walam yakun oon aanna ahaanin fardan xadiid hal sanad lehna aan ahaanin fardina aan ahaanin ayb walam yakun uunanna ahaa nin waradda inuu soo arooray fardan isagoo fardi ana uunan soo aroorin ayb qultu waxaan leeyahay buu yidhi marka waqad xasana tirmidi uu xasaniyey bacda maa kii qaarkiis in faradda uu la goonin noqday bacda maa kii qaarkiis in faradda goonin noqday xadiis fardi ah oo tirmidi oo dana xasan ku sheegay ayaa jiro wa qiila waxaa la yidhi maa waayo xadiidka xasanka ah dacfun dacfi dacfiga oo qariibun dhow muxtamalun oo la ixtimaalo la qaadan karo fiihi dhexdiisa uu ahaaday xadiidka dhexdiisa dacfi qariib oo muxtamala oo ku jirana waa la yidhi ayaa xasanka la dhahaa wamaa xasala ma xasilin xaddun wax tacriif ah bikulli daa kaa dhammaantiis wax tacriif ah oo ku xasilay intaasoo dhan saddexdaas qowl ma leh sidaasoo ibnu salax uu leeyahay isaga marka ayb xadiidka xasanka marka wuxuu ka rabaa inuu ka bilaabo tacriifkiisa marka la tacriifinayana xadiidka xasanku laba nooc waaye xasanun lidaatihi mid sidiisa xasan u ah oo wax kale xasan ku noqonaynin iyo mid eh, axaadiid duruq kale iyo sanadyo kale iyo xasan ku noqonaayo oo la yiraahdo xasanun ligayrihi lidaatihi iyo ligayrihi u kala baxaa waxaa la tacriifinaya marka ma lidaatihi miya ligayrihiga miyaa wixii dhammaaba u halkaan soo geliyey marka ayb oo tacriifaadkan midba oo wax sheegaayo eh, anwaacdaas waa iska waa iska gelayaan marka wuxuu leeyahay uu ku bilaabay walxasanu xasanku xadiidka xasanka almacruufu waa kan la garanayo la yaqaano makhrajan meesha uu ka soo baxay makhrajkiisa la yaqaano hadalkan marka wuxuu kinaayo ka yahay ama uu laga wadaa macno ahaan waa kinaaya can ilitisaal waa xadiidka mutasilka ah waayo xadiidka makhrajkiisa marka la yaqaano waa marka uu mutasilka yahay wailaa hadduu munqaic yahay oo sanadkiisu qof ka maqan yahay makhrajkiisa lama yaqaano haddii mubham ou ku jira lama yaqaan makhrajkiisa xadathanii rajul wax lamida uu yahay haddii uu inqidaac khafiya ou ku jiro ama inqidaac jeliya ou ku jiro oo labada qof raawiga iyo ninka uu ka warinaa loo dhaxeeyo laakiin aan qofkii u dhexeeyo la sheegin ma la yaqaan makhrajkiisa ayb mursalka iyo munqaica iyo mudallaska iyo irsaalka khafiga kulli waxyaabahas u eggelayo marka meeshaan markuu leeyahay walxasanu lmacruufu makhrajan xadiidka xasanka waa midka makhrajkiisa la yaqaano itisaalow ka wadaa marka sanadkiisa yacni wuxuu kaga halkan marka kinaaya can ilitisaal waay warkaan ayb waqad ishtaharad ay caam baxday rijaaluhu raggiisuna ay caam baxeen ragga warinaayo yani dadka warinaayana ay mashhuur yihiin maxay ku caan baxeen marka bilcadaalati waadabdi cadaalad iyo dabdina waa inay ku caan baxeen bilcadaalati waadabdi almutawasiti marka dabdiga waa dabdi mutawasit dabcan dabdiga taamka ile saxiixa iskale soo maaha marka waqad ishtaharat rijaaluhu macnuhu wuxuu yahay rijaashiisii maxay ku caan baxeen cadaaladoodaa la yaqaanaa dabdigooda aan taamka ahayn oo mutawasitkaana waa la yaqaanaa ayb laazim marka maxaa ka dhinaanaya marka sifaatkii qabuulka sifaatulqabuul marka waxaa ka dhinaanaya labo wa an laa yakuuna shaadan walaa mucallalan waana layska fahmaa kaas waa inuunan shaad ahayn mucallalna ounan ahayn marka xadiidka aan shaadna ahayn mucallal aan ahayn ee aan mutasilu sanad ah sanadkiisa uu xiriiro rijaashiisana ku caan baxday cadaalad iyo dabdi khafiif ah ku caan baxday oo cadli dabdin lahaa lahaayee asalkooda kaasaa waxaa la yidhaahdaa xasan tacriifka khaaabi saas calaa haadaa marka tacriifkan tacriif saliim a ah waay marka waxa uu tacriifinayana waa xadiidka xasanun lidaatihi ligayrihi ma tacriifinayo saa gara marka bidaaka kaagaas ayaa xadda oo ku tacriifiyey xamdun khadaabi magaciisa xamd waaye hamze ma leh axmed ma ah waa xamdi waxaana la yidhaha xamdu bnu muxamed ibni ibraahim alkhaaabiyu lbustiyu nisbatan ilaa busta ayb waa ninka iskale maalim macaalimu sunanka abu daawuudka sharxiisa alaclaam ayuu leeyahay oo bukhaari oo ku sharxay saxiixulbukhaariga islaaxu galati lmuxadisiin uu leeyahay gariibu lxadiid buu leeyahay sha'nu ducaa kitaabna dhahuu leeyahay icjaazu qur-aanku kitaab ka qoray kutubo badan uu leeyahay waana tasniifkiisa musanafaadkiisa aada baa loo jecel yahay xagga yacnii luqadda iyo fiqhiga iyo macaanida xadiidka iyo aadou u yahay yacnii ou aada u yaqaanaa weliba abu daawuudka kitaabka uu ka sharxayo macaalimka aaday u ictimaadaan culammada shuraaxda sidooda badan oo aaday u ictimaadaan weliba abu daawuud wuxuu u jirsadaa hal qof isaga abu daawuud halaa u dhaxeeya ibnulcaraabi yaa sheekhiisa ah ibnulcaraabina wuxuu ka mid yahay ruwaadda abu daawuudka wax ka warisoo ku jira ayb marka imaam qadiimoo horena waa yahay algunya can ilkalaami wa ahlihi kitaab la dhahana waa leeyahay oo caqiidada iyo uu kaga hadlay oo alimaam abulqasim ataymi eh, ou isagu alxuja fi bayaan ilxaja iyo wax uga soo guuriyo mafquudkaas marka bidaaka kaagaas ayaa xadda uu ku tacriifiyey xamdun khaaabi sidaasuu ku tacriifiyey wuxuu tacriifinayana ogow waa xasanun lidaatihiga waqaala tirmidiyu tirmidi waxa uu yidhi maa alxasanu xadiidka xasanka maa waaye xadiidkii salima ka nabadgalay min ashuduudi wixii ka nabadgalay mac raawina lala qabo oo warinaya macnaha raawi raawiga oo ma tuhima aan lagu tuhmin bikadibin been raawi marka aan shuduud waa xadiidka shuduud ka nabadgalay shuduud mar haddii la sheegay cillana waa ka nabadgala qaadixa ah raawiga warinaayana wuxuu yidhi ma tuhima bikadibin waa inaan been mid mutaham bilkadib inuunan ahayn marka mutahan bilkadib hadduusan ahayn maxaa soo gelaya muxuu noqon karaa wuxuu noqon karaa mastuur majhuululxaal waa noqon karaa wuxuu noqon karaa eh, daciif kan daciif kan la yidhaha sayimulxifdi buu iska noqon karaa almuhim marka waa inuunan gaarin xagga dacfiga uusan ka gaarin heer marka mutaham ou noqdo waa inuusan gaarin heerkaas walam yakun ounana ahaanin waradda inuu soo arooray fardan xadiidka hal dariiqna waa inuusan ku imaanin bal jaa min duruqin waa inuu duruq badan ku yimaado hadda wuxuu tacriifinaya marka maxay tahay <clears throat> waxa uu tacriifinaya hadeertaan waxa uu ay tahay xasanun ligayrihi tirmida isagoo ligayrihi u tacriifinaya waa xadiid dhowr dariiq ku yimid shuduud iyo cillo <clears throat> ka nabadgalay galay raawida werinayana waa inuusan aada daciif u ahayn <clears throat> duruq badanna waa inuu ku yimaado marka duruqdaasaa iskabayso oo dacfiga buuxinayso oo kabayso ayb <clears throat> hadda meeshaas waxaad ku haystaa laba tacriif khadaabina lidaatihi buu tacriifiyey tirmidina waxuu tacriifinaayo waa axsanu ligayrihi ayb qultu waxaan idhi buu yidhi marka waqad xasana tirmidi wuxuu xasaniyey bacda maa buu xasaniyey yani waqad xasana tirmidi wuxuu xasaniyey bacda maa axaadiid qaarkood buu xasaniyey in farada sanadkeeda uu gooni noqday yacnii xadiid hal sanad ku yimid oo dariiq labaad aan ku imaanin ayuu xasaniyey ishkaal waay marka midaan hadalkan waa ishkaal haddii marka tirmidi xasanka uu ku tacriifiyey waa inuu dhuruq ku yimaado shuduud uu ka nabadgalo raawigiisana mutaham uunan noqonin aa u duruqdii marka uu shardiyey axaadiis waxaan arkaynaa uu xasan ku sheegaayo haddana hal dariiq bis ku timid oo isaguba uu caddaynayo maxaa ka mid a ah marka martalan marka uu leeyahay <clears throat> hada xadiidun xasanun gariib xasanun buu dhahayaa wuxuu raacinayaa sifatulgharaaba markaas oo gariib buu raacinaya mararka qaar buu wuxuu leeyahy xasanun saxiixun gariibun laa nacrifuhu ila min hada alwajhi ayuu dhahaa muxuu xasan ugu tilmaamayaa haddana uu gariib ugu sheegaa markaas jawaabta arrintan ishkaalkan jawaabtiisu waxay tahay <clears throat> tirmidi marka uu dhahayo haadaa xadiidun xasan xasanka uu tacriifinayo hadda macnaha xasanka uu tacriifinaayo alimaamu tirmidi meeshan oo uu tacriifkan siinaayo waa xadiidka uu yidhaahdo xasan bis uu dhaho haadaa xadiidun xasan bis midka uu dhaho oo tilmaan ku xigtaa aysan jirin xasan keligeedu yidhi wax kale kuma derin midkaas waay midka uu tacriifkan u dhigay laakiin xadiidka uu dhahayo xasanun hariibun xasanun saxiixun hariibun xasanun eh, saxiixun hariibun laa nacrifuhu ila min hada alwajhi xadiidta yani istilaaxaadkaas isagu maba tacriifinin kuwaas ishkaalkaas marka jawaabtiis waa la fahmaa <clears throat> ma ku soo arooraayo xasanun gariibun ayuu tirmidi yidhi xasankiina wuxuu noogu sheegay inuu duruq badan ku imaado xasanka uu sheegay inuu duruq badan ku imaanayo waa midka wasfiga xasan bis wato oo aynan wax kale la soconin haddii marka xasanun gariib ou dhaho maba ahan kan ou tacriifinayo haddii uu yidhaha xasanun saxiixun uu ku dara gariibun ma ahan kou tacriifinayo sidaasna waxaa caddaynayo aakhirka kitaabkiisa kitaabu lcilal alcilal sagiir waa kitaabka u dambeeyo jaamicu tirmidiga kitaabka u dambeeyo waa alcilal kitaabu alcilal alcilal sagiira cilalkaasuu ku sheegay xasanka uu tacriifina tacriifki tacriifkiisaan meeshaasaa laga keenay waxa uu tacriifinayana waa waxa uu dhaho xasan bis oo dhaho xasan hariib kan ay la socoto maaha waxuu tacriifinay ayb ishkaalkaas marka saasuu ku tegaa meesha marka uga baxaayb waqiila waxaa la yidhi maa xadiiu xasanku alxasanu xasanku maa xadiid waaye fiihi dhexdiisa dacfun oo ahaaday dacfi dacfiga oo qariibun dhow kaas oo muxtamalun la qaadan karo oo marka muxtamal ah hadalkan marka tacriifkan waxaa iskale ibnuljawsi kitaabkiisa mawduucaadka muqadamada mawduucaadka kitaab lmawduucaat ayuu xasanka tacriifkan ayuu ka bixiyey ayuu ku tacriifiyey markaasuu ibnu salax wuxuu yidhi wamaa xasala ma xasilin xaddun wax tacriif ah bikulli daakan dhammaantiis hadalladan oo dhan tacriif maa xad ma aha wax tacriif ma ku xasilaayo muxuu u diidaa marka midka kan oo tirmidi ishkaal ishkaalow keenay midkan oo khadaabina muxuu tacriif u noqon waayey wuxuu leeyahay daciifkuba waa saas almacruufu makhrajan daciifkaba makhrajkiisa waa la yaqaanaa waqad ishtaharat rijaaluhuna waa mashhuur rijaashiisa waa la aqoon karaa halkaas la aaday taasna ayb wa qaala waxa uu yidhi ibnu salaax baana lii waxaa ii caddaaday aniga biimcaani nnadari fiirinta joogtaynteeda waxaa iigu caddaaday markaan aad u fiiriyey aqwaasha culummada fiirintii joogtaynteeda waxaa iigu caddaaday anna lahu anna lilxasani xasanku qismayni inuu leeyahay laba qayb inuu leeyahay kullun mid kastoo khadaabi iyo tirmidina qad dakara wuxuu sheegay qisman qisman qayb markaan aada u fiiriyey xasankaa laba u qeybsamo mid walbaa khadaabi tirmidina mid buu sheegay wazaada ibnu salaax wuxuu ku daray kownahu ahaanshihiisa xasanku maa cullila inaan la cilaynin kownahu ahaanshihiisa maa cullila inaan la cilaynin macnaha ayb walaa binukrin walaa shumila oo aan uunan ka koobnaanin ama aan markaa yacni la dhex gelinin oo uunan lagu shamlisiinin binukrin nakaaro ow shuduudin ama shuduud ayb wa qaala wuxuu yidhi ibnu salaax baana lii waxaa ii caddaaday biimcaani nadari fiirinta joogtaynteeda waxaa iigu caddaaday ana lahu xasanka qismayni inuu leeyahay laba qeyb kullun mid kastoo khadaabi iyo tirmidi qad dakara wuxuu sheegay qisman qeyb ayuu sheegay wazaada wuxuu ku daray ibnu salaaxna kownahu ahaanshihiisa xasanka kown alxasani maa cullila inaan la cilaynin waa in cilla uu ka marnaado walaa binukrin ow shuduudin shumila walaa shumila inuunan marka yacni aan mid ka koobmo aan laga dhigin binukrin nakaaro ow shuduudin ama shuduudna waa inuunan ka koobnaanin wlfuqahaau kuluhm yastacmiluh waalculamaau ljullu minhum yaqbalu xukunkiisuu galay marka xukmu lxadiidi alxasan waalfuqahaau fuqahada kulluhum dhammaantood yastacmilu wou ku camalfalayaa hu xasanka waalculamaau culimada aljullu ee badan minhum xaalay ka mid yihiin muxadiiinta iyo usuuliyiintuba yaqbaluhu waa aqbalaya xasanka minhum min almuxadisiina walusuuliyiina yaqbaluhu waa aqbalaya ayb hadalkan marka tacriifkan hadalka khadaabi dhammaystirtiisaba aasaan iska ahaa waalfuqahaau fuqahada kulluhum dhammaantood yastacmiluhu waa isticmaalayaan oo xadiidka xasanka way ku dhaqmaano axkaam bay ka qaataan xalaashay xaaraanta waa u isticmaalaan waalculamaau ljullu culimada badan yani badanna minhum xaal ay muxadisiinta usuuliyiintu ay ka mid yihiin yaqbaluhu wou aqbalayaa yaqbalu waa aqbalayaa hu xasanka u aqbala ayb wa huwa biaqsaami صaxiixi mulxaqu xujiyata wain yakun laa yalxaqu wa huwa xadiidka xasanka mulxaqun mid la haleeshiinaayo waayo biaqsaami الصaxiixi saxiixa qaybihiisa ayaa la haleeshiinayaa dhinace xujiyatan ixtijaajan xagga xujaysiga ay fi lixtijaaji xagga yacni in la xujaysto saxiix waa la haleeshiina lagu dara sida saxiixa loo xujaysto xasankuna waa muxtajun bihi san waa la xujaystaa wa in yakun haddii uu ahaado wain yakun haba ahaada dheh xasanku laa yalxaqu inuunanba gaaraynin asaxiixa uusan gaaraynin fi rutbati xagga darajada yani xagga darajada younanba gaarin saxiixeen laakiin xagga ixtijaajka waa iskaga mid waa la xujaysanaa xasanka ayb meeshaas marka wahuwa biaqsaami saxiixi mulxaqun beytkan wuxuu uga hadlaa xadiidka xasanka ma la xujaysan karaa caqiidada xalaashii xaaraanta yani axkaamta fadaa'il acmaal kulli ma loo xujaysan karaa sida saxeixa alimaamu nawowi majmuuca wuxuu ku yidhi wain kaanat asaaniidu mufradaatiha daciif marka dabcan waxa xoogga layskugu haysto xasanun lidaatihiga isaga waa la xujaysan karaa war ma leh xasanun lidaatihiga midka iskiis xasanka u ah ee aan u baahnayn bimajmuuci turuq aan xasan ku noqonin ee asagu yacni sanadkiisu uu ku jiro rijaashiisu ay yihiin dabdi aslu dabdi laga helay cadaalad laga helay shuduud iyo cillo ka nabad galay itisaalu sanad laga helay midkaas waa la xujaysan karaa war ma leh laakiin midka xasanun ligayrihigaa war ku jiraa xasanun ligayrihi kee la dhahaa daciifkii xoogaa muxtamalka ahaa markuu dhowr duruq ku yimaado ee nakaare iyo shuduudna uu ka nabad galo raawigiisuna uunan aada daciif u ahayn tirmidi muxuu u yaqaanay xasan soo uma aqoonin xasankaasna xasanun ligayrihi buu ahaa daciif oo bimajmuuci duruqihi intuu kabmay soo gaaray xasanun ligayrihi noqday kaas asaga ma la xujaysan karaa kaas waa marka midka khilaafka uu ka joogo alimaamu nawowi majmuuca wuxuu ku yidhi wain kaanat asaaniidu mufradaatiha daciifatan famajmuucuhaa yuqawi bacduhu bacdan inkastoo asaaniiddeeda mid mid ay daciif u tahay isugeynteeda qaarkeed qaarka kale xoojinay wayasiiru lxadiidu xasanan xadiidku wuxuu ku noqonaa xasan wayuxtaju bihi waana la xujaysanaya wayuxtaju bihi ayb marka wuxuu yidhi fatxu lmuqiidka wasabaqahu lbayhaqiyu fi taqwiyati alxadiidi bikahrati duruqi daciifati bayhaqi baan ugu horreeyey hadalkan kalaamka ibnu lqataan alfasi isagana saaxibu bayaan alwahmi walihaam waxaa isagana laga sheegay xadiidka xasanu ligayrihiga inaanan axkaam loo xujaysanaynin ee fadaa'il lacmaal loo xujaysanayn oo isaga wuxuu yidhi hada alqismu laa yuxtaju bihi kullihi qismigaani lama xujaysanayo laa yuxtaju bihi ma la xujaysanayo kulluhu isagao dhan lama xujaysanayo bal yucmalu bihi fii fadaa'il alacmaali baa loo loogu camal falaa wa yutawaqafu can alcamali bihi fi laxkaami axkaamtana waa laga istaagaa ilaa idaa kasurat duruquhu inay aad duruqdiisa u badato maahan ow cadadahu itisaalu camalin ama camalu lmuslimiina xadiidkaas xasanka xasanu ligayrihiga waxa uu sheegayaa camalu lmuslimiina uu ku socdaa waa la aqbalaa markaas lianna camalka muslimiintu dalaaladiisu waa xoog badan tahay ow muwaafaqatu shaahidin saxiix ama shaahid saxiix oo waafaqaa waa la aqbalaa marka ow daahiru lqur'aan ama qur-aanka daahirkiisa waafaqaayo ayb waxyaabahaas oo dhan marka wuxuu leeyahay isaga waa waa haddii xasanu lgayri waxyaalahaas ay xoojiyaan waa la yeelaa haddii kale laakiin laba dariiq ama saddex dariiq inuu xadiidka xasanu ligayrihi ku noqdo ma keenayso uu leeyahay in loo xujaysto axkaam waa laga istaagaa laakiin fadaa'il alacmaal haa ibnu xajaraa ka sheegay annukat calaa kitaab ibni salaax oo uga sheegay weliba waa istixsaansaday warkaas ibnu xajar hadal wuxuu ka dhigay marka aada u wanaagsan uu ka soo qaaday meeshaa marka hadalkan marka hadda bayaanu lawhmi weliihaamka hadda daabacan ku yaalla warkan qaybo maqan yaana jiro qaybahaas maqan ayaa laga yaabaa ibnu xajar inuu daalacday asaga markiiba inaad bayaanulahmiga inta fiirfiiriso haddaa weyso hadalkan ma jiro ma la dhihi karo leanna ibnu xajar naqligiis waa la ictimaadaa imaam waa ayb ibnu daqiiq ilciid isaga laftiisa iqtiraaxa wuxuu ku ishaaray tawaqufkaasuu ishaaray ibnu daqiiq ilciid oo in la idlaaqo xadiidka xasanu ligayrihi waa la xujaysan karaa idlaaqiisa xoogaa tawaquf uu ishaaray ibnu daqiiq ibnu daqiiq ilciid calaa kullin marka waxa warka uu ka jira waa xasanu ligayrihigaas laakiin xasanu lidaatihiga isaga war ma laha waa xujo waa isaga laakiin culimada badankood xataa xasanun ligayrihi wa yaxtajuuna bihi axkaamta iyo waxyaabaha lamidkaada ah. wa huwa xasanku mulxaqun kula haleeshiinaayo waay biaqsaami saxiixi saxiixa qeybihiisa xujiyatan ay fi lixtijaaji xagga xujaysiga wain yakun haddii uu ahaa wain yakun hada ahaado laa yalxaqu saxiixa yownanba haleelin xagga rutbada iyo derajada ila xasan iyo saxiix waxaa darajo sare ee saxiixa fain yuqal yuxtaju bidaciifi faqul ida kaana min faqul ida kana min almawsuufi ruwaatuhu bisuuءi xifdin yujbaru bikownihi min gayri wajhin yudkaru ayb fain yuqal haddii la dhaho yuxtaju bidaciifi daciifkaa la xujaysanayaa yani hadalkan wuxuu ku soo arooraa xasanu ligayrihiga ogow macnuhuna wuxuu ka dhigan yahay haddii la dhaho kayfa yuxtaju bidaciifi sidee marka yacni daciifkii loo xujaysanay xasanu ligayrihi waa daciif iska kabay fain yuqal haddii la dhaho yuxtaju haddii marka xasanu ligayrihiga la xujaysto waxay noqonaya in daciif la xujaystay haddii saa la dhaho fa yuqal haddii la dhaho yuxtaju waxaa la xujaysanayaa bidaciifi daciifkii faqul dheh goormaa daciifka mar kasta maaha daciifka in la xujaysanayo faqul dheh idaa kaana haddii uu ahaado huwa xadiidku idaa kaana alxadiidu macnaha xadiidku haddii uu ahaado min almawsuufi yacni haddii uu ka ahaado min almawsuufi ku lagu tilmaamay xaggiisa ruwaatuhu ruwaaddiisa lagu tilmaamay bisuu'i xifdin xifdi xumaantiisa lagu tilmaamay haddii ruwaadda xadiidka lagu sifeeyey suu-ulxifdi yujbaru waa la kabaan bikownihi baa lagu kabayaa bikowni matnihi matnigiisa ahaanshihiisa yudkaru in la sheegaayo min gayri wajhin wej waxaan ahayn lagu sheegaayo ayb marka haddii ay tahay sababka dacfiga keenay say-ulxifdi inuu ku jiro xifdigaas xumaaday waxaa laga kabaa duruq kale inuu ku yimid matnigiisa taasaa laga kabaa sidaa in yakun haddii uu ahaado ay dacfuhu xadiidka dacfigiisa likadibin raawigiisa been ku sugan ow shadan ow shada ow shada ama owshaad noqday ow amase qawiyo dacfu dacfigii uu xoogoobo falam yujbar lama kabaayo daakan la kabi maayo midkan marka la kabi maayo alaa taraa miyaadan arkaynin almursala mursalka xaysu meel isnida la isnaadiyo ow amase arsaluu ay xadiidka mursalkii ay haddana irsaaliyaan dariiq taabici kale ay ka irsaaliyaan kamaa sidii yajiiu uu ku imaanayo mursalnimadii kii hore ku yimid oo kale hadday ku irsaaliyaan haddana uctudida in la xoojinayo xoog la siinayo miyaadan arkaynin ayb ayb meeshaan marka wuxuu ka rabaa haddii ishkaal la keeno la yidhaha xasan ligayrihi waa daciifa la xujaysanaabaa ka dhalanayso waxaa laleeyahy maya daciifku markuu keligiisii lama xujaysanayo baa laba loo kala qaadaa daciif dacfigu hadduu dhow yahay waa midka uu ka tilmaamayo marka suu-ulxifdiga suu waxaa laga kabaa dariiq kale oo matnigiisu uu ku imaaday ayaa laga kabaa way isxoojinayaan marka yacni mar daciifka lama xujaysanina suurada majmuuca waay wax la xujaysan ma garateen marka meesha waxa la xujaysanaa daciifka ma aha waa suurada majmuuca majmuucan isku tegey xoogay samaynayan maa ee maahan marka in daciifkii la xujaysanayo la deliishanaayo ma aha hadalkan macnihiisu kaas laakiin haddii daciifkii uu yahay dacfigiisu mid daran ama been waa mutaham bilkadib ama waa yani dacfigii baaba xoog batay markaas majmuuc waxa u tari maaya markaas sababtu waxay tahay haddii muttaham xadiidu wariyo muttaham muttaham bilkadib haddana isla xadiidkii mid kaloo lamida oo wariyo muttaham bilkadib mid kaloo kadaab ah oo wariyo xadiidka ay beenaalayaal iskugu imaadeen bacfi loo sii ziyaadsanaa ma ahane quwo ma helayo soo laakiin ninkan laga cabsanaayo xifdigiisa liito xoogaa armow eray oo si fiican usoo xifdi waayey waay cabsideen haddii mid kale la helo isaga lamida ama karoon ixtimaalkii waa naga yaraana meeshaa markaa ogow wax kasto lama xoojiyo waxaad arkaysaa bacdi innaas wuxuu ku leeyahay xadiidkan duruq badan oo ku yimid waa xasan duruq badan ha ku yimaadeen marka wax kasto mutaabacaad iyo shawaahid ma anfacayaan mase ma anfacayaan taasaa u baahan in tadqiiq lagu sameeyo dadka qaar marka waxay isku kabaayaan axaadiid aada u jiran daciif oo aada daciif u ah kuwaasoo kale ma isxoojinaya suyuudiyaana ka mida culimada saas kaga shaadoobay culimmadu kaga shaadoobay oo alfiyadiisa wuxuu ku sheegaa midka mutahamka riwaayaadkiisa iyo dacfiga aadka u daran wuxuu leeyahay inuu kor usoo kacaa laga yaabaa uu daciif soo gaaro rubama inuu xasan soo gaaraaba dhici karto yiri waana mas'alo uu la gooni noqday suyuudi kutubihiisana waa ka muuqataa mararka qaar waxyaabaha uu xasaninayo ee uu masaa'il ku dhisaayo weliba waxay ku dhisan yihiin qaacidadaas culummadu ku khilaafsan yihiin waa kan marka ibnu salaax iyo a'immadu waxay leeyihiin wixii dacfigiisu daran yahay maya wixii dacfigiisu dhow yahay waa la kabi karaa fain yuqal haddii la dhaho marka yuxtaju bidaciifi ay fakayfa yuxtaju bidaciifi sidee daciif loo xujaysanaa haddii la dhaho hadalkanna intuu waarid ku yahay xasanu ligayrihiga lidaatihiga waarid kuma aha ogow faqul dheh goormaa la xujaysanaa marka daciifkii idaa kaana idaa kaana hadduu ahaado alxadiidu yacni xadiidka min almawsuufi ku lagu sifeeyey xaggiisa uu ka ahaaday ruwaatuhu ruwaadiisa lagu sifeeyey bisuuci xifdin xifdi xumaan lagu sifeeyey hadduu ka ahaaday yujbaru waa la kabaa markaas bikownihi baana lagu kabaa bikowni matnihi matnigiisa ahaanshihiisa min ayri yudkaru in la sheegaayo min gayri wajhin wej wax ka badan in lagu sheegay darteed yaa lagu kabaa wa in yakun laakiin haddii uu ahaado ay dacfuhu dacfigiisa likadibin lisababi kadibin liajli kadibin been darteed raawigii baa kadaab ah ow amase shadda waaba shaadi noqda xadiidka shaadka ma la kabi karaana mutaabaco ma gala ma galo sababtoo ah natiijada shuduud in la gaaro horta maxay ku dhisantaha duruqdii dhanaa laysku keenay markaasaa shaadkaana natiijadu oo marka xadiid shaadaa la kabaa yaa lagaa maqli kab ma gelaya leanna natiijadiyaaba waxaa lagu gaaray bacda istiqsaa'i duruqihi waalbaxhi calayha baa waxaa timid natiijaha haada yani kelmaddan waa shaad ama hada xadiidun shaad baa timid khalaas bis wax ka dambeeyo lasii baaraayo ama duruq lasii raadinayaba male markaas ow shadda ama ow shaad noqday ow amase qawiya dacfu dacfigii baa xoog batay dacfu xoog badanoo noqday falam yujbar lama kabin markaa daakan lama kabin oo lama kabaayo macnaa midkan la kabi maayo marka falam yujbar la kabi maayo daamidkan tusaalow marka ku siiye xadiidka kabmi karo mursalka mursalku marka waa gaari doonaa baabulmu yacni meesha mursalkaan ku baari doonaa cawaadidulmursal laakiin hadda halkan tusaale unba usoo qaadanaa xadiid mursalaad haysaa mursal maxaa la dhahaa maa adaafahu taabiciyu ila nabiyi sala allahu calayhi wasalam waa wixii taabici nebiga oo u tiiriyo taabiciga marka nebiga oo u tiirinaa waxaan isleenahay armow saxaabi keliya maqan yahi maya waxaa dhici karta in taabici taabici kale uu ka warinayo kaas uu saxaabi ka warinayo oo meeshu ay laba ka maqan tahay hal saxaabi iyo hal taabici maadaama ixtimaalka taabiciintuna zaman fiicanay joogeen oo beenta iyo waxyaabaha noocaasu ay yar tahay ixtimaalkaas marka oo aan mursalka uga tagnay inaan xujaysanno aan uga tagnay waa la kabi karaa oo haddii la arko xadiid kaloo musnad ah oo saxiix ah ama musnad kale oo dacfi yar oo ku jiro iyo mursalka waa laisku deri karaa marka laysku kabo waa kab maaya ama mursalkiibaa waxaan aragnay isagoo haddana dariiq kaloo mursala ku yimid bishardi laakiin mursilka dariiqa kale taabicigiisu waa inuu ka shuyuuq duwan yahay taabicigan labadaa mursal waa isku kabaynaa marka mursal iyo mursal waa isxoojin karaa mursal iyo musnadna waa isxooji karaan wahaakada kaasuu marka tusaale kaaga dhigi rabaa alaa taraa ma arkay sidoo buu ku le miyaadan arkaynin almursala mursalku xaysu meel usnida la isnaadiyo mursalkii haddii musnad ou helo ow amase arsaluu ay irsaaliyeen mursalkiibay haddana dariiq kaloo mursal ay heleen ow amase arsaluu hadday irsaaliyeen min dariiqi taabiciyin akhada alcilma can gayri rijaali taabiciyi alawal ka yacni dariiqa mursal kale uu kaga yimid kamaa sidii yejii-u ou u imaanayo mursalkii horoo kale soo u yimid u yimid uctudida waa la xoojina waa xoog buu ku yeelanaa wاlxasanu اlmashhuuru bاlcadaala wa sidqi raawiihi ida ataa lah طurq أkraa naxwuha min aطurq saxaxtahu ka matni lowla an ashuq halkaana wuxuu gelayaa xasanka laftiisa xasanulidaatihiga saxiix ma gaari karaa xasanulidaatihi ayaa dhowr dariiq ku yimid inta ay iskabaan darajadii xasanka uu ka tago saxiix ma noqon karaa ha walxasanu yani xasanka xasankii almashhuuru ku caan baxay huwaadiisu ay ku caanbaxeen bilcadaalati cadaalad ay ku caanbaxeen iyo wasidqi sidqi ay ku caanbaxeen raawiihi raawigiisa uu ku caanbaxay sidaas xadiidka xasanka ah idaa ataa haddii uu yimaado lahu isaga ugu yimaado duruqun duruq duruqda oo uqoraa idaa ataa lahu hadday u timaado duruqun duruq duruqda oo ukhraa kale naxwuhaa iyadoo kale ah oo raawiga cadaaladii sidqa uu ku sifaysan yahay min aduruqi oo duruqdii ah saxaxtahu waad saxiixinay markaas ka matni lowlaa an ashuqa wadalika ka matni lowlaa an ashuqa calaa ummatii oo kale id taabacuu id waqti taabacuu ayuu saxiix noqonaa ou noqday taabacuu ay mutaabaceeyeen muxamed bna camrin moxamed bnu camrin calayhi xadiidka ay ku mutaabaceeyeen fartaqaa wuxuu u koray yani fartaqa saxiixa saxiixii buu marka yani uu u koray yejrii waa soconaa meeshaan marka saddexdan bayd wuxuu uga hadlaya un waxay tahay xasanu lidaatiiga haddii uu dhuruq badiyo oo xadiidkan marka waxaa ku jira raawi dabdigiisu khafiif yahay shuruudihii kale waa laga helay itisaalu sanad cadamu lcila cadamu shuduud cadaaladii iyo dabdi waa la helay dabdigu laakiin waa khafiif xadiidkaas xasanuu ahay lidaatihi buun xasan u ahaa isla dariiq labaada matnigii uu ku yimid oo kii kala kii oo kale ah labadaa dariiq marka waa iskabaayaan mid kastaa xasanu lidaatihi kanna waa xasanu lidaatihi waa iskabaayaan bilmajmuuci maxay ku noqonayaan saxiix saxiixaasna maxaa lagu magacaabaa ligayrihi waa ilaa lidaatihi saxiixnimada iskiis uma ahane mid walbaa midka kale wuxuu ku noqday markii lagu kabay oo majmuucan ayay waxay ku noqonayaan saxiixun ligayrihi walxasanu xadiidka xasanka xasanu lidaatihiga waa almashhuuru bilcadaalati waa la dhihi karaa mubtadae khabar ee almashhuuru nactayn laga dhigana waa dhici kartaa oo markaa idaa ataa lahu duruqun looga dhiga khabar suyuudi isaga saas dambeu ku waday waalxasanu xadiidka xasanka ah almashhuuru waa midka ku caan baxay bilcadaalati ama walxasanu xasanka dheh ah. almashhuuru ee ku caan baxay bilcadaalati cadaalad ruwaadiisu cadaalad ay ugu caan baxeen wa sidqi iyo run raawiihi raawigiisu oo ku caan baxay raawihii marka waxay ku marfuuc mashhuurkaa lagu rafcina lanna mashhuurku waa ismu mafcuul waaye wuxuu godanaa ficilkii mabni lilmajhuulka wixii uu godan jiray ficilka mabniyu lilmajhuulka naaibulfaacil uu godaa sowma marka almashhuuru raawiihi haddii la yidhaah kii raawigiisa lacaan bixiyey oo kalea iyadoo la yidhah walxasanu xasanka almashhuuru markaa yacni ou la caan bixiyey bilcadaalati cadaalad lagu caan bixiyey wa sidqi run lagu caan bixiyey raawiihi lagu caan bixiyey raawigiisa walmashhuuru raawiihi bilcadaalati almashhuuru raawiihi bilcadaalati wasidqi idaa ataa haddii uu yimaado idaa ataa idaa ataa lahu haddii uu u yimaado isaga duruqun duruq duruqda oo ukhraa kale hadday u timaado naxwuhaa iyadoo kale ah naxwu dariiqati almawsuufi bilxusni min aduruqi oo duruqdii ka mid ah saxaxtahu waad saxiixinaysaa tusaalena wadalika ka matni lowlaa an ashuqa xadiidka lowlaa an ashuqa calaa ummatii oo kale waayo tusaaluhu id taabacuu waxay raaceen ay yani mutaabaceeyeen moxamed bna camrin xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira moxamed bnu camr bni calqama moxamed ibnu camr ibni calqamana xadiidkiisu dabdigiisu waa khafiif xadiidka uu keligiisu wariyey wuxuu noqon lahaa xasanu lidaatihi maanta waa la mutaabiceeyey dad kaleo isaga lamidaa ah mutaabaceeyeen id taabacuu maxamed bna camrin caleyhi bay ku mutaabaceen calaa hada lmatni matnigaa lowlaa an ashuqa fartaqa saxiixa saxiixii ayuu u koray marka fartaqa saxiixa buu u koray yejri waa soconaa marka oo saxiix buu u fuulay oo muxuu noqday laakiin saxiixun ligayrihi laa lidaatihi qaala wamin madinati lilxasani jamcu abi daawuuda ay fi sunani fainahu qaala dakartu fiihi maa saxa u qaaraba ou yaxkiihi wma bihi wahanun shadiidu qultuhu waxaysu laa fasaalixun kharajtuhu halkan marka wuxuu ka gelayaa xadiidka xasanka xaggee lagu madaantiisa xaggee u asala xadiidka xasanka xaggee laga helaa saxiixa markuu soo tacriifiyey waa sheegay soomaha madaantiisa madaanu saxiix waxaa saxiixulbukhaari saxiixu muslim iyo xaggee kale mustakhrajaadka xaggee kale saxiix ibnu xibbaan saxiix ibnu khuseyme mustadrak xaakim xasanka hadda amaakintiisu xaggee waay maa wuxuu yidhi qaala ibnu salaax waxau uu yidhi wamin madinatin meelaha loo aaneeyo lilxasani xasanka loo aaneeyo waxaa ka mid ah jamcu abi daawuudda abu daawuud kitaabka uu ururiyey ururintii abi daawuud kitaabka uu ururiyaa ka mid ah meelaha loo aaneeyo xasannimada xadiidka xasanka ay fi sunan yacnii fi sunan sunanka dhexdiisa uu ku jamciyey kitaabkiisa sunanka waa meelaha xadii axaadiidta xasanka ay ku badan tahay fa innahu maxaa yeelay isagu qaala waxa uu yidhi dakartu waxaan ku sheegay fiihi fi sunani sunanka dhexdiisa maa ayaan ku sheegay saxa ansaxay ow amase qaaraba u dhowaaday ow amase yaxkiihi wixii shabaho ow yaxkiihi yani wixii shabaho yaan ku sheegay saxeexa wixii shabaho dakartu fiihi waxaan dhexdiisa ku maa wixii sax saxay oo amase qaaraba u dhowaaday xagoo u dhowaana saxiixa wax saxiix u dhowna waa ku sheegay waa xasan markaas ow amase yaxkiihi shabahayo saxiixa wax saxiixa u dhow ama shabahayo wamaa wixii bihi ay fiihi dhexdiisa wahanun dacfi ou yahay wixii dhexdiisa dacfi ku sugan yahay dacfiga oo shadiidun adag dacfi daran wixii uu ku jiro qultu waan dhahayaa hu isaga bayantuhuna qaaraa dhahay wixii dacfi shadiid ah uu ku jiro qultuhu waan dhahayaa waxaysu meel laa yani sidaa aan ahayn waxaysu meel laa dacfi shadiida ah uusan ku jirin fa saalixun fa huwa isagu saalixun waa mid mid suubado saalix saalixun marka lilixtijaaji miya ma lilاctibaari miya maxay tahay lilاxtijaaji miyuu u suubadaa lilاctibaar miyuu usuubsadaa u suubadaa waxaa lagu kaba karaa maa laga wadaa intaba waa la yidhi ibnu kathiir isaga ikhtisaarka wuxuu sheegaa cibaaro faxsanun uu yihaa isaga faxsanun kolley hadalka abu daawuud wuxuu ku yaalaa risaaladiisa risaalati abi daawuud ilaa ahli maka ayuu ku yaallaa oo sunankiisa uu ku tilmaamayo iyaduna marka fasaalixun bay u badan tahay ayb waxaysu meel laa dacfigu uusan darnayna fasaalixun waayuu yidhi mid suubado kharajtuhu waan soo bixiyey hadalkaas buu marka ibnu salax marka uu wax ka istimbaadayaayo wuxuu leeyahay famaa kii xadiidkii bihi ay fiihi sunan abi daawuud dhexdiisa ku sugan walam yusaxax aan la tasxiixinin wasakata uu ka aamusay caleyhi korkiisa uu ka aamusay abu daawuudna habata waa sugnaaday lahu isaga waxaa u sugnaaday alxusnu xasannimaa u sugnaatay kaas wixii aan la tasxiixinin abu daawuud wixii uu wariyey kana sunanka uu ku wariyey ouna ka aamusay xasannimaa u sugnaatay isaga tasxiixa waa diidaa in lagu tasarufo leanna horow ra'yigiisa waa kuusoo hormariyey wuxuu ku yidhi tasxiix iyo taxsiin waa dhammaaday yiri zamankeenna ayb marka wuxuu leey wuxuu abu daawuud marka uu ka aamusay a'imadii hore wax saxiixiyeyna aanan hay haddaan hayna wax a'immadii hore u saxiixiyey ayaan ku raacayna waa weynay maxaan samaynaynaa wuxuu leeyahay abu daawuud uu ka aamusay wa caleyhi calayhi uu ka aamusay taabata lahu waxaa u sugnaaday alxusnu baa u sugnaaday cindahu cinda abi daawuuda macnaha abu daawuud agtiisa waa ka xasan ama cindahu cinda bni salaax ayb ibni salaax isaga agtiisa wixii abu daawuud ku sugan oo aan la tasxiixinin a'imadii hore aynan saxiix abu daawuudna uu ka aamusay xukmulxasan ayaa cinda bni salaax u sugnaaday kaas ama cinda abi daawuud meeshaas marka eh, waxay uba waxaa u baahan marka in xoogaa laga hadlo abu daawuud wixii dacfi shadiida oo ku jiro waa caddaynaya layidhi kow wixii dacfi shadiid ah uusan ku jirinna uu ka aamuso uu ka aamuso waa saalix saalix lilictibaar saalix lilixtijaaj khilaafaa ku jiraan wixii marka abu daawuud ou ka aamuso maxaa maxaa la dhihi karaa horta abu daawuud waa ka aamusay taas horta shaqada ugu horreeya oo la qabanaa waxay tahay goormaan dhihi karnaa abu daawuud xadiidkan waa ka aamusaa leanna shaqada loo baahan yaha waxay tahay abu daawuud horta nusakhiisu riwaayaadkiisu waa kala duwan yihiin riwaayaadka abu daawuud sunanka looga wariyey abu daawuud wax badan buu kitaabkiisa akhriyey waa laga qaatay basra ayuu joogi jiray basraa looga qaada jiray kitaabka dad badan baana ka wariyey kitaabka riwaayaad fara badanna abu daawuudku waa leeyahay waa oo weliba caan baxay riwaayaadka ugu caansan waxaa ka mid a ah riwaayat illu-lu-i waa midda hadda mid aada loo ictimaado oo hadda sunanka uu ku qoran yahay waa riwaayat illu-lu-i waxaana la yidhaha lu-lu-i wax badan oo ka qaatay abu daawuud cardigii u dambeeyey bandhigii u dambeeyey markii u dambeyso abu daawuud uu kitaabkiisa akhrinayo iyuu ka qaatay asaga wax badan oo waxaa jirma wax aan ku jirinna waa jiraan oo laga tegey oo ka tegay wax marka yacni isaga uu la zaa'id noqdana waa dhici kartaa tii u dambeysa inay tahay baa barka badanaa dadku ay u ictimaadaan riwaayat lulu-i waa mid riwaayat abi bakr bni daasa waa riwaayo kale iyadana mashhuur waay ah. waxaa ka mid a riwaayat ibni alacraabi waxaa ka mid a riwaayat ibni alcabdi iyo kuwo kaloo fara badan aaday u badan yihiin riwaayada marka abu daawuud waa ka aamusay marka la dhahayo waxaa dhici karta inuu riwaayana aynan sheegin hadal riwaayo kalena marka hadal uu ku yaallo xadiidka uu daciifinayo qaala abu daawuud kada cillo uu daba dhigaayo riwaayo aynan sheegin mid kalena ay sheegto marka intaanan la soo boodin marka abu daawuud waa ka intaan kitaabka matbuuca abu daawuudka intaan rogrogno ma dhihi karnaa abu daawuud waa ka aamusay xadiidkaas saa darteed waa xasan horta waa in iyadaa taxqiijin u baahan qofkaan riwaayaadkaas warba u haylin ka waran marka oo waxna iska takriijinaa marka ama iska taxqiijinaa war ma hayo kaas waxaa kaloo u baahan in la fiiriyo mizi tuxfaha mizi tuxfatul ashraaf waxaa ku yaallo waxyaabo mizi asagu dabcan riwaayaadkaasoo dhanna waa qaatay kitaabkana waa de kutubtana waa xaafid oo waa xifdisan yahay abulxajaaj ilmizi nusakha iyo riwaayaad badanna waa dul istaagay waa inaan marka fiirinno atraafkiisa tuxfihiisa tuxfatulashraaf abulqaasim ibnu casaakir isagana ashraa wuxuu leeyahay atraafu sunan alarbaca isaga laftiisa in la fiiriyo waa muhim ayaga marka waxaa laga yaaba inuu hadal ku yaallo oy leeyihiin qaala abu daawuud kada wa kada marka lagama aamusin kaasoo kale waa la fiirinaa tuxfaha miz taas waa loo baahan yahay qodobkaas markaan ka baxno waxaa kaloo iyadana u baahan abu daawuud wixii uu sunanka uga aamusay dhismaa laga hadlaa mase wixii khaarija sun wuxuu sunankii uga aamusay ayaa jira khaarija sunanna oo uga hadlay waxaa leeyahay marka abu daawuud waa ka aamusay maalan tusaale ahasiiyo xadiiduu werida raawi baa ku jira xadiidkaas sanadkiisa raawigaas ugama dhex hadlin sunanka laakiin wuxuu uga hadlay su-aalaati abi cubayd al-ajuri liabi daawuud kitaab waxaa jira madbuuca oo su-aalaad abu cubayd alaajuri su-aalaatu abi cubayd alaajuri ou su aalaayo abu daawuud waxaa dhici karta marka inuu yidhaha fulaan ibnu fulaan ka waran raawigana sunankoo ku jira xadiidkiisa markaa inuu yidhaha daciifan waa daciif sunankiina marka raawigaas xadiidkiisa uu qoray mana ka hadleen waa ka aamusay ma waxaan leenahay xadiidkaas abu daawuud waa ka aamusay mase waa ka hadlay aan ku daraynaa meeshaas iyadana baxki baa ku jira ogoodi bataata wixii abu daawuud uusan ka hadlin maa laga wadaa umaa sakatuda ma sunanka keliyaa la qiimeynaa xaggee macnaha laga wax laga fiirina taa lafteeda iyadana war hadalaa ku jira intaas kabacdi iyadana waxaa kaloo jiro nusaka laftooda in la fiiriyo hadda maalan daaru tasiilka ugu dambeysay wax badanay ka taxqiijisay usuul badan ay fiiriyeen mu-asasatu risaala waa roon tahay badanay iyagana ka taxqiijiyeen cawaama maxamed cawaama kitaabkiisa kitaabu sunanka abu daawuud uu taxqiijiyey <coughs> waxbaa ku yaalla waa taxqiiq fiican isaga laftiisa marka usuushaas laftoodana in la fiirfiiriyo waa um, muhim waana loo baahan yahay gebagebada marka baxdiga gebagebadiisu waxa uu yahay abu daawuud wixii waaba ka aamusay cindahu xasan waaye halla dhaho intaas maa looga haraa mase culummadan dambe xaq waa u leeyihiin inay fiiriyaan oo xadiidka intay baxiyaan meel ay ku ay geliyaan ama waa saxiix ama waa daciif inay dhahaan saniicu lculamaa wuxuu yahay qofka baaxidkae mujtahidka ah waa ijtihaadi karaa sixatan wadac tasxiixan wa taxsiinan wa tadciifan waana sida ibnu xajar ou rajaxayo ibnu xajar marka waxaan arkay axaadiid abu daawuud ka aamusay waa xukuma dacfi iyo waxbuu ka xukumaa keliya bimujarad sukuut abi daawuud ma xadiidku xasan ku noqon maayo intaas mararka qaarna ibnu alimaam inkastoo qaacidadaas imaamu nawowi xataa waa qabaa laakiin imaamu nawowi sharaxa sharaxa eh, sharaxa muhadabka sharxulmuhadabka majmuuca iyo riyaadu saalixiinka xataa waxaa ka qaaliba iyo adkaarka laftiisa sukuudka abi daawuud waa raaca macnaha yuctabir yani inuu xasan yahay xadiid bimujarad dalika isagoo qariray haddana maca dalika in la baaro oo meeshii markaas uu u qalmo ninka mujtahidka uu geli karo ayb waayahay abu daawuud marka sukuudkiisa halkaa wabnu rushaydin qaala wahwa mutajih qad yablugu sixata cinda mukrijih walilimaami alyacmuriyi inamaa qowlu abi daawuuda qowlu abi daawuuda yaxkii muslima xaysu yaquulu jumlatu saxiixi laa tuujadu cinda maalikin wanubala faxtaaja an yanzila fi lisnaadi ilaa yaziida bni abi ziyaadi wanaxwihi wain yakun bisabqi qad faatahu adraka bismi sidqi hallaa qadaa calaa kitaabi muslimi bimaa qadaa calayhi bitaxakumi wabnu rushaydin ibnu rushayd waa ibnu rushayd alfihri kitaabkan asanan labyan sheekha iskala waa asanan labyan fi lmuxaakamati bayna alimaamayn fi sanadi lmucancan masalada bukhaari muslim isku hayaanu kitaab ka qoray taraajimta bukhaarina kitaabu ka alifay aad u qiimi badan oo ibnu xajar uu aad u ammaanay ibnu rushayd alfihri alandalusi asabti waa imaam weyn marka wuxuu leeyahay wabnu rushaydin ibnu rushayd qaala waxa uu yidhi wa huwa mutajihun waa war mutajih ahee jumla muctarido waay warkaa waa mutajih waa war wej leh macnaha qad yabluqu inuu gaaraa la arkaa asixata sixa inuu gaaro ayaa la arkaa cinda mukhrijihi yacni midka soo bixinayo agtiisa cinda mukhrijihi marka yaa waayo abu daawuud laftiisa yacni abu daawuud xadiidka uu ka aamusaayo waxaaba laga yaabaa inuu agtiisa saxiix ka yahay warkaan macnihiisu saas wa ayb walidaalika xaafid almundiri muqadamada tarkiib atarkiib watarhiib kitaabkiisa wuxuu ku yidhi wa kullu xadiidin casowtuhu ilaa abi daawuuda xadiid kastoon abu daawuud u tiiriyo wasakata calayhi ouna ka aamusay fa huwa kamaa dakara abu daawuud waa sidau abu daawuud u sheegay walaa yanzilu can darajati alxasanina ka degi maayo waqad yakuunu calaa shardi shaykhayn xadiidka uu ka aamusayo waxaa laga yaabaa buu yidhi inuu bukhaariiyo muslim shardigiisaba uu waafaqsan yahay marka beytkan ibnu rushayd warkiisu waxay tahay xadiidka abu daawuud oo ka aamusayo xasan keliya maahani inuu agtiisa saxiix ka yahaaba laga yaabaa cinda abi daawuud waa la fahmaan umalayna intaas wabnu rushaydin ibnu rushayd ibnu rushayd alfihri qaala waxa uu yidhi wahwa warkaa uu yidhina mutajihun waayee qad yabluqu inuu gaaraa la arkaa asixata sixa inuu gaaraa la arkaa cinda mukhrijihi midka soo <clears throat> saaray agtiisa abu daawuud ou ka wadaa yacni abaa daawuud abu daawuud agtiisa inuu saxa walilimaami alyacmuriyi inamaa qowlu abi daawuuda yaxkii muslima halkanna marka abulfatxi alyacmuri wa yuqaalu abulfatxi alyacmarina waa la yidhaahdaa miimka waa la kordhiga waana la godaa waa ibnu sayid innaas ibnu sayid innaas waayo sharxa tirmidiga leeyahay ma dhammaystirna asalkiisa andalusi buu ahaa asal ahaantiisa halkaas ka soo jeedaa laakiin masar ayuu ku dhintay ouna markaa yacni joogi qabrigiisana waa la yaqaanaa waa mashhuur oo qaahirow ku yaallaa ayb isaga iyo waxaa isku qabri dhow ibnu daqiiqilciid ibnu daqiiqilciid iyo isaga iyo ibnu abi jamra waa isku agdhow yihiin meel isku dhoway ku wada duugan yihiin walilimaami alyacmuriyi waxaa u sugnaaday imaam abilfatxi alyacmuri waa ibnu sayidi innaas wuxuu leeyahay isaga hadalkan uu leeyahay macnaha inamaa qowlu abi daawuuda abi daawuud qowlkiisa yaxkii wuxuu shabahayaa musliman qowla muslimin buu shabaha muslim qowlkiisa hadalka abu daawuud iyo hadalka muslim waa shabahayaan hadalka abu daawuud kaa waaye dakartu fiihi maa saxa ow qaaraba ow yaxkiihi warkii uu soo yiri hadalka muslim ou shabahaa xaysu meel yaquulu muslim ou dhahayo jumlatu saxiixi xadiidka saxiixa jumladiisa laa tuujadu lagama helo xadiidka saxiixa dhammaantiis laa tuujadu lagama helaayo cinda maalikin maalig agtiisa iyo wanubalaa ragga waaweyn ee xadiidkoodu saxiixa yahay yani ragga xufaadda oo dabdigoodu ou taam yahay oo dabdigoodu ou taamka yahay weliba daraja aluulaa xagga xifdiga ka joogo axaadiidta saxiixa oo dhan ayaga ma ka helaysid keligood ayaga keligood ka heli maysid iyo wanaxwihii wixii la marka wa in yakun marka ha faxtaaja faxtaaja wuxuu u baahday marka muslim an yanzila inuu dego hoos u dego fil isnaadi isnaadka inuu hoos u dego hadda degitaankan maaha kii culuwiga kasoo horjeeda maaha yacni xadiidkii saxiixa maadaama aan maalik iyo ragga lamidkaa keliya aan laga helaynin wuxuu u baahday imaamu muslim rag ayaga ka hooseeyo xagga xifdiga iyo rutbada uga hooseeyo iyo dabdiga ayuu u baahday marka macnaha faxtaaja wuxuu u baahday an yanzila inuu dego fil isnaadi isnaadka uu ku dego ilaa yaziida bni abi ziyaad uu u dego intii ka ah yaziid bni abi ziyaad rag lamida ah, yaziid bn abi ziyaad iyo inuu wax ka soo saaro u baahday maadaama xadiidka saxiixa maalig iyo ragga nubalada agtooda keliya ma ahaanin marka waxuu u baahda inuu hoos u diyo marka muslim warkiisa iyo warka abu daawuud maxay isku mid waayeenba uu leeyahay manaa ile abu daawuud ba wuxuu yidhi eh, kitaabkan saxiixna waa ku sheegaa iyo wamaa qaaraba muslimna sidoo kale waa isaguna raggii darajada koowaadna waa keenaa rag ka hooseeyana waa keenay hadalka u socdo marka waxay tahay maxaa marka loo dhihi waaye axaadiidta muslim xasan waaye maxaa loo dhihi waaye ilaa muslim axaadiidtiis waa wada saxiix soo maha aad in loo fahmo waa ishkaalka muslim xadiid ku jira waa xasan la dhihi maayo waa saxiixa la leeyahay marka maxaa abu daawuud mar haddii xasan la leeyahay wixii u ka aamuso raggii rutbada sarana uu ka soo degay muslimba waa ka soo degay maxaa saxaan loo dhaha ma ishkaalku meeshuu ka socda meeshaas wanaxwihi wixii la ah, wa in yakun marka wa in yakun haddii uu ahaado weli warkiaa socda in waa ishkaalkii marka waa soo gudbisan doonaa lama gaarin wa in yakun haddii uu ahaado du sabqi horumaritaanka midka u saaxiibkaa ah, waa maalik hadda ka maalikin maalig oo kale haddii uu ahaaday qad faatahu inuu ka tegey ayb qad faatahu inuu ka tegey yacni kan sabqiga u saaxiibka ah haddii uu ahaaday qad faatahu inuu ka tegay you ka tegaa uu dhaafa midkii yasiid ibn abi ziyaad oo kale ahayo hoosii adraka wuxuu ku gaarayaa kan laga tegey bismi sidqi buu ku haleelaa oo maalig iyo yasiid bnu abi ziyaad maalan waxaa ka dhaxeeyo sidqiga iyo yacni iyo dabdiga asalkiisa ha kala badnaadeen dabdiga haddii maalig yacni maalan uu ka tegey kuwan xadiidkooda uu xasanka yahay hadduu dhaafay oo uu ku dhaafay dabdiga iyo darajada laakiin labadoodu waxaa ka dhaxeeyo isla wataan aslu dabdiga isla wataan hadalkaasna muslimna waa sheegay soo maha muslimna muqadamada warkaanu kale uu ku in yakun haddii uu ahaado du sabqi horumarka kan u saaxiibkaa ah, qad faatahu inuu ka tegey adraka wuxuu kusoo haleelayaa masbuuqa kii laga dhaqay oo laga hormaray saabiqi wuxuu ku haleenayaa asidqi bismi sidqihaa bismi sidqi buu ku haleelayaa magaca runta labadooda waxaa shamlinaayo ismu sidqi baa shamlinaayo hadday marka arrintu sidaa tahay hallaa qadaa low xukumo ibnu salaax calaa kitaabi hallaa qadaa ibnu salaax low xukumo calaa kitaabi muslimin muslim kitaabkiisa mau ku xukumo bimaa kii biladii kii qadaa calayhi uu ku xukumay abu daawuud wuxuu ku xukumaya xasan mau dhaho halkaana bitaxakumi oo ugu xukumay taxakumka waxaa la yidhaha shayga markaad iska dhahdo bilaa daliil yani hadalkii yani wuxuu leeyahay abu daawuud wixii uu ka aamusay wax ka horeeya wax yacni waxaan ujeedaa aimada kamidoo saxiixiyana ounan jirin xasan ha la dhaho taxakum waayu rabaa inuu dhaho arrintan taxakumka noocaas muslimna ma mau ku xukumo ishkaalkan iraan dherintiisu waa kaasaasu laakiin ishkaalkan marka aslan macno ma leeyahay oo ilzaamkaansa ma la laasimsan karaa ibnu salax ma lagu soo aroorin karaa jawaabtu waxay tahay maya ma lagu soo aroori karo walidaalika ibnu xajar wuxuu yidhi isaga wuxuu yidhi bal huwa tacaqubun waahin jiddan hadalka abulfatx alyacmuri ibnu sayd innaas waa tacaqub aad daciif u ah buu yidhi laa yusaawi samaacahu dhegaysigiisa xataa uma dhigmo aad gaashaanku u daruuray sakhaawina wuxuu yidhi wahuwa kadalika litadamunihi axada shayeyni waa sax uu yidhi saas laba shay buu keensanaa kow warkiisa waxaa ka dhalanayo wuquucu gayri saxiixi fii muslimin saxiixu muslim wax aan saxiix ahayn inay ku dhaceen taas waa ka dhalanaa waxaa kaloo ka dhalanaa ow tasxiixu kulli maa sakata caleyhi abu daawud laba mushkilo hadalkan haddii ishkaalkan hadda la qaato waxaa ka imaanayo wax kastoo abu daawuud ou ka aamuso saxiix waa hala dhao ilaa muslimba waa loo saxiixiyey soo ka kaloo ka dhalanaa waxay tahay saxiixu muslimka waxaan saxiix ahayn inay ku jiraan oo xasan ah labaduna maaha wax lalaga la iltizaamay xaafid alcalaa-i isaga waa ka jawaabay arrintaanu waxa uu yidhi hada aladii qaalahu warkaan ibnu saydinaas uu yidhi daciifun wa qowlu bni salax aqwa hadalka ibnu salaxaana ka xoog badan lianna darajaati saxiixi darajaadka saxiixa idaa tafaawutat hadday kala tagtagsan tahay darajaadka saxiixa haddii ay kala tagtagsan tahay falaa yacnii bilxusni ila darajat adunyaa minha xasan marka waxa uu laga wadaa midda hoose marka saxiix haddii darajaad badan uu leeyahay xasankiina aan ku dhex darno saxiixa xataa xasanku marka waa darajada hoose ayb wadarajatu dunya minha lam yukharij minha muslimun shay-an fi lusuuli imaamu muslim darajadaas hooseyso oo xadiidkooda xasan waayo la dhahayo imaamu muslim usuusha kuma soo saarin ile kitaabka marka usuulay mutaabacaad u qaybsamaa usuusha raggan oo xadiidkooda xasanka uu yahay sida yaziid ibn abi ziyaad iyo layth bnu abi sulaym iyo kuma soo qaadin usuul ma uunan u keensanin inamaa yukharijuhaa fi lmutaabacaati washawaahid maalan layth bnu abi sulaym oo kale maqruun asagoo u soo saara soo ma garan mararka qaarna qeybta dambou geynaa min baabi lmutaabacati washawaahidoo isaga soo bixina ee wixii isagu usuusha u ahaa uu xujaysanayay maba ahanba kuwan oo xadiidkooda oo xasanka yahay inamaa kuwan inamaa yukharijuha fi lmutaabacaati washawaahid saasuu ibnu xajar ku yidhi annukat calaa kitaab ibni salax ibnu xajarna waa ku raalli noqday weliba wuxuu sheegay ibnu xajar wadakara ana musliman muslim inamaa yukhariju alqisma athaaniya min aruwaati qismiga labaad ruwaadda saddex u qeybiyey qeybta labaad qaybta saddexaad laa nucariju calayhim uu yidhi qaybta labaad waxa uu yidhi imaamu muslim wuxuu ka soo saaraa qaliilan wax yar ayb walow akhrajahum fi lusuuli haddii uu qaybtan labaad xadiidkooda asal ahaan uu u ictimaadi lahay oo uu usuusha ku soo dhex saari lahaana la kahura alkitaabu kitaabka waa bada lahaay lidaalika muxuunan kitaabka u badnayn qaybta koowaadu asal ka dhigtay qaybahan markaa derajada labaadna oo dabdiga haysto laakiin dabdigooda uunan taamka ahayn mutaabacaad iyo ahaanu uga soo saaraa mana badna laakina abaa daawuud laakiin abu daawuud yukharijuhum fi lusuul qaybka imaamu muslim labada u ah oo mutaabacaad iyo waxaa uga soo saaraayo abu daawuud waa ixtijaajaa asal ahaanu uga soo saaraa kowda horaba ku hormaraa wayaxtaju bihim waa xujaysanayaan lidaa qasura can shardi muslim saas darteed marka imaam abu daawuud muslim waa ka shardi gaaban yahay hadalkan marka waxaa fahmi kara qofku markau kutubta muslimkana uu markaa akhristay ama uu akhrisanaayo ama abu daawuudka marka uu la socdo akhrisanaayo haddii kale waxaan la sheegaayo meeshii lagu dabaqi lahaayo war uma haayo waxaa laga yaabaa inay rakaaka ay ka gasho intaasaan isleenaha waa kusoo dhadhoweyn kartaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi